alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi wsaxbihi wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waa darsigeennii alshamaa'il اlmuxamadiya wاlkhasaa'il اlmustafawiya waana darsigeennii shanaad wuxuuna ka bilaabmanawaa darsigeennii shan iyo tobnaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiidka saddex boqol iyo sagaal qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana qutaybata ibnu saciid aburaja albaqlani shaykhuljamaca macadda bni maaja qaala xadaana jariir bni cabdilxamiid adabbi can caطaa'i bni saa'ibin can abiihi saa'ib bni yasiidin can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhu anahu qaal cabdulahi bni camar ibni caas wuxuu leeyahy inkasafat shamsu qoraxdii ayaa madoobaatay yowman maalin calaa cahdi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam wakhtigii nebi moxamed bay madoobaatay faqaama rasuululahi sal alla aleyh wasalam rasuulka ilaahay waa istaagay yusallii xaaluu tukanayo xataa ilaa iyo lam yakad aanu sigin yarkacu inuu rukuucayo macnaha qiyaam iyo istaag dheer buu taagnaa nebigu sala allahu caleyh wasalam xataa ilaa iyo lam yakad aanu sigin nebigu yarkacu inuu rukuucayo uma rakaca waa rukuucay nebigu sal alla aleh wasalam falam yakad maanu sigin yarfacu ra'sahu madaxiisa inuu koru soo qaadayo rukuucda kasoo toosay toosayo uma rafaca ra'sahu madaxiisuu koru qaado rukuucdiibuu ka soo toosay falam yakad maanu sigin nebigu sal alla aleh wasalam an yasjuda inuu sujuudo uma sajada waa sujuuday falam yakad maanu sigin an yarfaca ra'sahu madaxiisa inuu sujuudda kor uga soo qaado macnaha rukuucdiibuu ku xasilay sujuuddiibuu ku xasilay qiyaamkiibuu ku xasilay mid walba muddo dheer uma sajada waa sujuuday nebigu sal allahu aleh wasalam falam yakad maanu sigin an yarfaca ra'sahu madaxiisa inuu kor u qaado fa jacala wuxuu gudagalay nebigu sal allahu inuu afuufayo inuu waxa fuufayuu gudagalay nebigu fuuf uu leeyahay wayabkii uu ooyayo sababta uu wax u afuufayey ama uu ooyeyna waxay ahayd naartii iyo jannadii baa loo soo sawiray markii naartii loo soo sawiray oo hanfigeedii iyo qaaceedii uu ku baxay ayuu afuufay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ilaahayna wuu ka magan galay wayabkii xaaluu ooyayo wayaquulu uu leeyahay rabbii yaa rabbii rabbigayow alam tacidnii sow imaadan yaboohin anlaa tucadibahum inaadan cadaabin wa ana fiihim anigoo dhex jooga inaadan cadaabin sow imaadan ballan qaadin wamaa kaana allaahu mucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allaahu mucadibahum wahum yastakfiruun ilaahay ma cadaabayo adigoo dhex jooga inta ay dembidhaafku weydiisanayaanna alla ma cadaabayo rabbi yaa rabbi rabbigayow alam tacidnii sow imaadan yaboohinoo imaadan ballan qaadin anlaa tucadibahum inaadan cadaabin wa ana fiihim anigoo dhex jooga rabbii yaa rabbi rabbigayow alam tacidnii yacnii soo imaadan iyagoohin anlaa tucadibahum inaadan cadaabin walxaal hum iyaguna yastakfiruuna ay dembidhaaf ku ayagoo dembidhaaf ku weydiisanaya inaadan cadaabin soo imaadan ballan qaadin falamaa sallaa markuu tukaday nebigu sala allahu caleyh wasalam ragcatayni laba ragcadood markuu tukaday in injallat shamsu qoraxdii way faydantay mugdigii iyo qoraxmadoobaadkii ayaa meesha ka baxay qoraxdii way in injallat shamsu qoraxdii way faydantay fa qaama wuu istaagay nebigu sal alla caleh wasalam khudbad buu isla taagay faxamid allaah ilaahay buu mahadiyey subxaana wa tacaala wa asna calayhi wuuna ammaanay alle subxaana wa tacaala uma qaala wuxuu yidhi ina ashamsa walqamara aayataani min aayaati illaah ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayixu aayataani laba calaamo weeyo min aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ka mid ah. rabbi waxay u qaybsamaan sidaynu hore usoo tilmaannay aayaad sharciya iyo aayaad kowniya marka aayaadka kowniga uunkan ka muuqda waxaa ka mid ah iyo dayixii iyo cirkii iyo dhulkii aayaad kowniya la yidhaha kuwaas wuxuu leeyahy marka nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayixu aayataani laba calaamo min aayaati illaahi ilaahay calaamadihiisa ka mida weeye laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin axad geeridii iyo walaa lixayaatihi noloshiisa toonna uma madoobaadaan fain inkasafa hadday madoobaadaan dayixii iyo qoraxdii ay madoobaadaan fabsacuu u degdegoo ilaa dikri illaahi tacaala dikriga ilaahay u degdega yacnii ilaahay subxaana watacaala xuskiisa iyo dikrigiisa iyo sadaqo inaad la baxdaan ayaa markaa idinka faydaysa dhibtaas abu daa'uud iyo nasaa'i baa warinaya iyo ibnu khusayma waana xadiis saxiixa waxaa laga qaadanayaa qorax markuu yimaado ama dayax madoobaadku yimaado in salaad la tukado ilaahay subxaana wa tacaala la baryo ilaahay macaalimta iyo astaamaha adduunka uu ka muujiyey in ilaahay subxaana wa tacaala sharkooda uu kaa ilaaliyo qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana maxamuud ibnu khaylaan abu bakr almarwasi qaala xadaana abu axmed azubayri xadaana sufyaan athawri can caطaء bni saa'ibin can cikrima mowla bni cabaasin can ibni cabaas annahu qaala wuxuu yidhi ahada rasuulu llahi sal اllau aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu qaaday ibnatan lahu gabadh isaga u sugnaatay ayuu qaaday nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kor buu usoo qaaday taasoo taqdii ay tamuutu dhimanaysa xaaladii sakaraatulmowtka ku jirta kor soo qaado faxtadanahaa dhinaciisuu saaray nebigu salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ixtidaamku waa marka halkaa dhinaca yani marka qofka lagu qabto kadibna markuu arkay naftii inay iska gurayso ayuu iska dejiyo dhulkuu dhiga fa wadacaha uu dejiyey nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi bayna yadayhi hortiisuu dhigay famaatat way dhimatay walxaal hiya iyaduna bayna yadayhi hortiisa ay taallo wa saaxat waxaa qaylisay ummu ayman ummu ayman haweenaydii la odhan jiray baa qaylisayoo way baroodhatay ummu aymanna waxa weeye waa xaadinatu nebiyi sala allah aleh wasalam wa mowlaatuhu nebiga midii soo barbaarisay ee rasuulku uu xoreeyey weeye wuxuu u guuriyey sayd ibnu xaarisa ayuu u guuriyey usaama ibnu sayd bay dhashay wiilkaa hore loogu magacdarayna darayna ayman isaga laftiisu wuu islaamay haddii ilaahay ku runya oo nin horey u dhashay fa wuxuu yidhi yacnii wuxuu u jeedaa annabiya sal alla aleh wasalam nebigaa yidhi atabkiina miyaad ooyeysaa cinda rasuuliillaahi sal alla aleh rasuulka ilaahay agtiisa miyaad ku ooyeysaa oo ku barooranaysa fa qaalad waxay tidhi alastu sowmaihi araaka mid ku aragta sowmaihi tabkii adiga ooyaya adba waa ooyeysaae ooyinta maxaad iigu diidaysaa ooyintaa marka laba qayboodoo mid sharcigu ogol yahay iyo mid sharcigu uu diidan yahay maxay tahay midda sharcigu ogol yahay qofkii qofkan qaraabadiisa dhintay isagoo u naxaya in ilini ay ka soo daadato isagoo carabkiisa ilaashanaya wax qaylaa iyo baroor iyo banaya iyo hoogna midna aan ku darin taas way bannaan tahay waata nebigu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu calayhi alcaynu tadmac ishu way ilmaysaa waalqalbu yaxsan qalbiguna waa murugoodaa waa tiiraanyoodaa walaa naquulu ilaa maa yurdii rabbanaa wax rabbigaiyo raalli gelinaya mooye wax kalena odhan mayno wa innaa lafiraaqika yaa ibraahiimu lamaxsuunuun tegitaanka aad naga tegayso ibraahiima waxay tidhi alastu sowmeyhi araaka mid ku arkaya adiga yani oo kuu jeeda tabkii xaalaad ooyeyso qaal wuxuu yidhi nabigu sala allah caleh wasalam innii anigu lastu mayhi abkii mid ooyayo ilmaynaya innamaa hiya raxmatun waxaan aad arkayso ilintan aad arkaysaa waa naxariis uun ilaahay wa tacaala jacalaha allahu fii quluubi cibaadihi warwaayo kale ku yidhaah nebigu sal allah aleh naxariis ilaahay subxaana wa tacaala quluubta addoommadiisa ciduu doono uu geliyey ina almu'mina ruuxa mu'minka ilaahay subxaana wa tacaala rumaysani bikulli khayrin khayr dhammaantii buu ku sugan yahay calaa kulli xaalin xaalad kasta uu ku sugan yahay haddii la imtixaamo iyo haddii caafimaad la siiyo iyo haddii jiro ay ku soo deristo iyo haddii nafta laga qaadaba ruuxa mu'minka ahi waxa weeye ina almu'mina bikulli khayrin fii kulli xaal xaalad kasta khayr buu ku sugan yahay sababtuna waxa weeye ina nafsahu nafsadiisa tunzacu waa la siibayaa waa laga bixinayaa min bayni janbayhi labadiisa dhinac dhexdooda laga siibaya ruuxi mu'minka ahaa walxaal huwa isaguna yaxmad allaha tacaala ilaahay uu mahadinayo subxaana wa tacaala khaatumada wanaagsan iyo bashaa'irta waxaa ka mid ah ruuxa mu'minkaahi xaaladaha ugu dambeeya adduunkan uu gebagabaynayo wuxuu ku gebagabaynayaa isagoo towxiidsanaya oo ilaahay subxaana watacaala xusayo towxiidka yaani akhrinaya marka ilaahay buu mahadinaya subxaana watacaalayo alla xusaya xadiisku waa saxiixoo nasaa-i baa fii sunanihi ku warinaya ibnu xibbaan imaamu axmed tirmidi diya almaqdisi fi lmukhtaara iyo qeyrkood baa warinaya saxiixadu sheekh naasir ku saxiix yeelay kun lix boqol iyo soddon labo qala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana muxamed ibnu bashaar qaala xadaana cabdiraxmaan ibnu mahdi qaala xadaana sufyaan athawri can caasim ibni cubaydillaah caasim ibni cubaydillaah ibni caasim ibni cumar ibni alkhaaab alcadawi almadani waa daciif yacni min araabica ayuu ka mid yahay laakiin xadiisku shawaahid kalu leeyaho lagu xoojinaya can qaasim ibni muxamed waa qaasim ibni muxamed ibni abi bakar caaisha waxay u tahay eeddo eeddadiisu wax ka warinaya can caaisha radia allaahu canha qaalat ana rasuula llahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay qabala wuxuu dhunkaday cumaan bna madcuuna cumaan ibnu madcuun buu dhunkaday nebigu walxaal huwa isaguna nebigu yabkii walxaal cumaan ibnu madcuunna meyitun oo mid dhintay uu yahay qabala wuxuu dhunkaday nebigu cumaan bna madcuuna cumaan ibn madcuun buu dhunkaday walxaal huwa cumaan ibnu madcuunna meyitun mid dhintay uu yahay walxaal huwa nebigu sal alla aleh wasalam yabkii uu ooyayo ow qaala wuxuu yidhi wacaynaahu labadiisa indhoodna tuhraqaani la shubayo yacnii nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cumaan ibnu madcuun buu dhunkaday isagoo ooyaya ama walxaal caynaahu tuhraqaani waa shaku raawi waa isku mid wuxuu ahaa akhuuhu min aradaaca waxay nebiga ku walaaloobeen dhanka nuugmada ayay ku walaaloobeen wuxuu ahaa qurashiyun aslama qadiiman awalu man maata min almuhaajiriina bilmadiinati ruuxii ugu horreeyay muhaajiriinta madiine ku dhintay u waxaa laga qaadanayaa marka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi naxariistiisii iyo dabeecsanaantii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxaa kaloo laga qaadanayaa ruux dhintay oo qaraabadaada ah inaad dhunkan karto ayaa iyadana xadiiska laga qaadanaya kadalika abubakar markii nebigu uu geeriyooday intuu soo galay buu wejiga uu ka dhunkaday markaasuu wuxuu yidhi laqad dibta xayan wa mayita nolol iyo geeriba waad wanaagsanaatay rasuulka ilaahay xadiiska tirmidi abu daauud ibnu maaja iyo qeyrkood baa warinaya qaala imaamu raximah llahu tacaala xadaanaa isxaaq ibnu mansuur alkawsaj abarna abu aamir abu caamir waa cabdilmalik ibnu camr ahraja xadiisahu asxaabi lkutubi it waa nin iq ah xadana uleyx ibnu sulaymaan waa fuleyx ibnu sulaymaan ibn abi lmuqiirat alkhuzaaci waa saduuqun kasiiru lkhada lakiin waxaa la yidhahdaa axaadiista bukhaari uu ka wariyey ninkan intiqaabuu ku sameeyey oo axaadiistii saxiixahayd buu ka soo qaatay muslimna hal xadiis mise laba xadiis meelahaasu ku leeyahy can hilaal bni caliyi hilaal ibnu caliyi bukhaari fii saxiixii isaga waxaa dhacday can bilaal ibni caliy waana qadar can anas ibni maalikin qaala wuxuu yihi shahidnaa waxaanu xaadirnay ibnatan gabadh oo lirasuulilahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay u sugnaatay waa sawjatu cusmaan ibnu cafaan umu kalhuum ayay ahayd gabadhu sidaa waaqidii yani markaa uu tilmaamaya ibnu sacdna fii dabaqaat uu ku tilmaamaya ibnu xajarna fatxulbaariga mujaladka saddexaad boqolkontoniyosideed uu ku tilmaamay wa rasuulu llaahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahayna jaalisun uu fadhiyo cala alqabri qabriga dushiisa uu fadhiyo fara'aytu waxaan arkay caynayhi nebiga labadiisa indhoodoo tadmacaani shubmaya nebigoo ilmaynaya qabrigii markii gabadhii la dhigay fa qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh afiikum maydinka mid yahay rajulu maydinka mid yahay lam yuqarif leylata xalay aan jimaac iyo galmo iyo xiriir gogoleed samaynin reerkiisii aan la kulmin maydin ka mid yahay lam yuqaarif ay lam yujaamic leyla xalay markaa aan jimaac samaynin qaala abu dalxa wuxuu ana aniga weeye qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh insil deg qabriga ku deg fa nasala waa degay fii qabrihaa qabrigeediibuu ku degay oo ilkiibuu dhigay buhaari baa kitaab ljanais raqamkaabuu ku warinaya waxaa laga qaadanayaa xadiiska naxariistii nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waxaa kaloo laga qaadanayaa haweenayda marka qabriga la dhigayo iilka la dhigayo inaanay u baahnayn in dumar dhigee rag kaloo ajaanibihi intay qabriga dhigaan inay yani marka ay u bannaan tahay maxaa yeeley nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh meesha wax dumara ma joogaa ma odhane raggii buu su'aal weydiiyey raggii baana dhigay nebigiina salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa joogaa sawjkeediioo cumaan ibnu cafaan ahaa wuu joogay nebigu wuxuu yidhi afiikum rajulun lam yuqaari fi leyla qaala abu dalxa wuxuu yidhi ana faqaala insil deg qabriga ku deg fa nasla waa qabriha qabrigeedii buu degay oo iilkii dhigay qofka marka iilka la dhigayo ayagana waxaa hadyiga nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi in lagu dhigo bismi illaahi wa calaa sunnati rasuuli illaah yacnii in lagu dhiga sidaasaas hadyiga nebiga annaga xataa soomaalida qaabdaradeeda iyo dhaqan xumadeeda marka ay qabriga joogaan iyo marka ay arooska ay joogaan uma kala duwana kuwa xataa miydka iilka qabriga dhigaya inna qalbigooda saamayn kuma leh qabriga iyo meesha ay joogaan iyagoo la buuqayo war soo dhiib warkan same war ka daa baa la dhigayaa qabriga ma ujeeda salafkuna cusmaan ibnu cafaan marka ay qabriga ay yimaadaan ilmadaa ka daadan jirta cusmaan ibnu cafaan baa la weydiiyey waxa la marka qabriga aadna wacdihayso ma oydida markaad qabriga timaaddo maxaad la oydaa waxaan la ooyaa buu yidhi qabrigu waa awalu manaasiri alaakhira yacni waa manaasishii aakhiro meeshay ka bilaabmanaysay haddii qabriga ilaahay xisaabta kuu fududeeyo famaa bacdahu aysar wixii ka dambeeyaana waa kasii fududi waa in marka loo naseexeeyaa oo qof kastoo muslima uu yidhaahdaa war meeshaan laqwiga ka joojiya naga joojiya qofkan muslimkaa dhiga marxalad ka duwan marxaladeenni kalaynu joognaa saa in loogu sheegaa loo doonaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu maa jaءa fii firaashi rasuuli اllahi sal اllah aleh wasalam baab ya wixii ku yimi gogoshii nebi moxamed sal allah aleh wasalam xadaana caliy bnu xujr asacdi ahbarana caliy bnu mishar can hishaam bni curwata can abihi curwa ibn subayr can caaisha waa sanadaynu dhammaantii soo wada marnay qaalat waxay tidhi inamaa kaana firaashu rasuuli illahi sal alla aleh wasalam gogoshii nebi moxamed waxay ahayd alladii firaashkaasoo yanaamu calayhi uu ku seexanayo min adamin idin harag buu ka samaysnaa min adamin idin iyo harag buu ka samaysnaa xashwuhu waxaa yacnii firaashka calooshiisa la geliyey waxaa lagu cubay gudihiisa la geliyeyna liifun liif buu ahaa liifka annaga soomaali ahaan waxaan u naqaanaa xasusha ama xigta waxaa laga sameeya inu u naqaanaa laakiin ayaga liifkooda waxaa laga samayn jiray nakhiisha iyo geetimireedka geedka timirta yani markaa laamihiisa iyo caleemihiisa ayay ka samayn jireen inamaa kaana firaashu rasuuli llaahi sal alla aleh wasalam firaashkii nebi maxamed wuxuu ahaa aladii kaasoo yanaamu calayhi uu ku seexanayo min adamin idin iyo harag buu ka samaysa xashwuhu waxaa gudihiisa la geliya ama lagu cubayna liifun liif buu ahaa bukhaari muslim tirmidi ibnu maaja ayaa warinaya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abulkhaaab siyaad ibnu yaxya albasri qaala xadaana cabdulaahi bnu maymuun alqadaax waa matruuk lxadiis waa ninka xadiiska lagu daciifinayo ayb qaala wuxuu yidhi ahbaranaa jacfar ibnu muxamed waa jacfar asaadiq yani jacfar albaqir iyo can abiihi muxamed asaadiq qaale wuxuu yidhi su'ilat caaishatu caaisha waxaa la weydiiyey sa'altu ma odhan lamaana kulmin isagu halkaana xadiiska inqidaac baa kaga jira su'ilat caaishatu caaisha waxaa la weydiiyey maa kaana muxuu ahaa firaashu rasuulillaahi sal allau aleyh wasalam fii beytiki gogoshii nebi maxamed gurigaaga markuu joogo aad u dhigi jirtay maxay ahayd firaashkiisu qaalad waxay tidhi min adamin yacnii harag iyo idiin buu ka samaysnaa xashwuhu waxaa lagu cubaya gudihiisa gelgeliyeyna liifun liif buu ah intaas hore saxiixayd baa xoojinaysa wa su'ilat xafsatu xafse ayaa la weydiiyey maa kaana muxuu ahaa firaashu rasuuli illahi sal alla aleh wasalam fii beytiki gurigaaga nebi moxamed sal alla markuu joogo maxaa gogol u ah qaalad waxay tidhi misxan misxi baa gogol u ah misxigu waa buste qallafsan yacnii haddii ilaahay kuu roya nasnihii waan laabaynay bustaha qalafsan yani waxaan laabaynay saniyatayni laba laab isku laabaynay laba goor baanu bustaha isku laabaynay fa yanaamu calayhi wuu ku seexanaya nasniihi waanu laabaynay yacnii buustahaasaanu laabaynay laba laab baanu isku laabaynay laba goor fa yanaamu calayhi wuu ku seexanayay suubanuhu sal allah caleh wasalam falamaa kaana daata leylatin habeen habeenada ka markay ahayd qultu waxaan ihi low sanaytuhu haddaan laabo arbaca siniyaatin afar laab haddaan ka dhigo sidaasaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u fiican maan afar jeer isku laabo lakaana sidaasaa waxay ahaan lahayd awda'u lahu xagga jiifka nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu ku jiifsanayo mid u habboon fasanaynaahu waannu isku laabnay arbaca siniyaatin afar laab baannu laabnay falamaa asbaxa markuu waa beriistay buu qaala wuxuu idhi maa farashtumuuniya leyla xalay maxaad ii gogosheen nabigu waa qariibsanaya meeshuu dhinaca dhiga maxaa yeelay maaliya walidunya ilaa ka raakibin istadalla taxta shajaratin uma raaxaha maxaa aniya adduunya la kala galay nin intuu meel harhsaday iskaga tegay baan ayib weeye huwa isagu firaashuka firaashkaagi weeye ilaa annaa sanaynaahu laakiin yacnii waanu laabnay arbaca siniyaatin afar laab baanu laabnay qulnaa waxaanu nidhi huwa kaas oo laabitaanka ah ayaa awda'u laka yacni markaa u habboon xagga jiifka iyo seexashada qaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh rudduuhu celiya lixaalatihi aluulaa xaaladiisii hore u celiya aniga afar dhulka wax badan ha iga koraysiinine yani xaaladiisii hore u celiya fa innahu qaabkan iyo sidan aad u samayseen manacatnii waxay iga manciso ii diiday wad'atuhu jiifsigiisiibaa wuxuu ii diiday salaadaydii buu iga manciyey alleylata xalay nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh dee salaatuleylka aad buu u daa'imi jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh saxaabadii iyo jiilkii uu barbaarinayay ceelka saafigaa ka waraaminayeyna wuxuu ku rabeeyey habeenkii inay ilaahay telefoonnada u dirsadaan kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun waclam ana sharafa almu'mini qiyaamuhu wa wacizuhu istiqnaa'uhu can innaas ogow sharafta ruuxa mu'minka waa inuu habeenkii dhow ragcadood intuu istaago ilaahay subxaana wa tacaala yani u dirsado telefoonka u dirsado xadiisku waa daciif cilada lagu daciifinayana camar ibnu maymuun alqadaax oo matruuku lxadiisa ku jira inqidaacna ku jira baabu maa jaaa fii tawaaduci rasuuli illaahi sal allahu aleh wasalam wuxuu baabu yahay tawaaducii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh siduu isu dhuldhigayay ee wax kibir iyo isla aanay ugu jirin rasuulka sal allahu aleh wasalam xadaanaa axmed ibnu maniic albaqawi wasaciid ibnu cabdiraxmaan almaqsuumi waqayru waaxidin qaalu waxay yidhahdeen ahbaranaa sufyaan ibnu cuyayna can isuhriyi maxamed ibni muslim bni shihaab asuhri can cabdilaahi can cubaydillaahi bni cabdilaahi bni cutbata ibni mascuud can cabdilaahi bni cabbaasin can cumar ibn اlkhaaabi radia allaahu canhum qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ulahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laa tuduruunii ha igu xadgudbina aldraac waxaa weeye almadxu bilbaadil wa mujaawasat alxad fi lmadxi ammaanta oo lagu xeeldheeraado oo meesheediiyo booskeedii la dhaafiyo ayaa layidhaha laa tudurunii haygu xadgudbina buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh kamaa adrat nasaara nasaara siday ugu xadgudubtay ciise bna maryama ciisihiina maryama siday ugu xadgudubtay inamaa ana cabdullaahi wax kale maahee anigu addoonkii ilaahay baan ahay faqul waxaad tidhahdaan cabdullaahi wa rasuuluhu addoonkii ilaahi iyo rasuulkiisii intaasaa ammaan iigu filane igu ammaana buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo dee alcubuudiya waa sare waxyigan iyo qur-aankan soo degaya baa ilaahay subxaana wa tacaala ku ammaanay nebigiisa mima nazalnaa calaa cabdina baa la wa tacala huwa aladii yunasilu calaa cabdihi aayaatin bayinaat baa la yidhi subxana wa tacala alxamdu lilaahi aladii ansla calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwaja waxyiga soo munaasabad aad u qiimo badan ah nebiga waxaa lagu ammaanayaa addoonnimo habeenkii la guurogeliye la dheelmiyeyna subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraam bal nebi ciise oo ay ku xadgudbeen oo ilaah ay ku sheegeen ama waa ina ilaahay ay yidhaahdeen baa ilaahay qur-aanka markuu kaga jawaabay wuxuu ihi lan yastankifa almasiixu an yakuuna cabdan lilah wala almalaa'ikatu almuqarabuun ciise isagaaba og addoon ilaahay inuu yahay ka santaagi maayo bal iska badaaye malaa'igta ilaahay loo dhoweeye muqarabiinta ah baa addoommo ilaahay inay yihiin aan ka santaagayn marka xadgudub ha ygu samaynina buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxaa sugan nebigeenna salawatu ullahi wasalaamu caleyh gabdho yaryar oo heesaya oo buraanburaya mid ka mida inay tidhi wa fiina nebiyun yaclamu ma fii qadin waxaa naga mida nebi og waxa berrita dhacaya markaasuu wuxuu yidhi nebigu ha odhanin sidaas ha odhanin warkii ka horreeyey aad haysay dheh laakiin nebi waxa berrita dhacaya og baa naga mida warkaasi war jira maaha joojid gabadh yarbaa loo ogolaan waxaa laga yaaba dadka qaarkood inayaa ammaanta nebigaa la diidan yahay oo muxuu ah alaabtii burdaha ku qornaydee yani saaxibu qasiidat lburda wuxuu leeyahay waxaad iska ilaalisaa nasaara wixii ay afkooda ka yidhaahdeen oo muxuu ahaa ama waa ina ilaahay ama waa ilaahay wiilkiisii ama waa saddex ilaah intaa wixii aan ahayn wixii ka soo hadhay nebi maxamed ku ammaan marka nebigu wuxuu leeyahay salawatu ullahi wasalaamu aleyh haygu xadgudbina xadaana caliy bn xujr asacdi qaala ahbarana suwayd bn cabdilcasiis can xumayd bn abi xumayd aطawiil can anas bni malikin ana imraatan haweeney baa jaa'at timi ila nebiyi sal alla aleh wasalam nebigay u timi faqaalad waxay tidhi ina liya waxaa ii sugnaaday ilayka xaajatan haween baa nebi maxamed u timi waxay tihi dan baan kaa leeyahay rasuulka ilaahay faqaala wuxuu yidhi nebigu ijlisii fadhiiso fii ayi dariiqyada iyo wadooyinka madiina midaa doonto fadhiiso yacnii ajlis ilayki waan kula fadhiisanaya waan kuugu iman dantaada iyo xaajadaadaan kuu gudayaa xadiiskan waxaynu ka faa'iidaysanaynaa tawaaducii nebiga sidaan kibirba ugu jiranoo kibir oo dhanba looga ilaaliyay haween baa waxay leedahay xaajo iyo dan baan kaa leeyahay adigu ha ii dariiqyada madiina meeshaa doonto fadhiiso anigaa ku imaanayo xaajadaada iyo dantaada kuu gudaya ayuu leeyahay nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh maanta jooga ma ka suuroobisa ya bal kuwaan yaryaree sakaraadka meelaha guddoomiya degmo xaafad haysta baana waxaas ka suuroobi ayb xadiisku marka waa xadiis saxiixa oo nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh imaamu muslim abu daa'uud ibnu maaja bukhaarina tacliiq buu ku warinaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxu ninka caalimka ahi masaaisha sida uu ragga masaa'isha diinigaa ah ugu fatwoonayo uga jawaabayo sidoo kalena dumarkii inuu ugu jawaabayo oo dowrkooda yani markaa cilmigii sharciga uu ka siinayo haddaan meeshii wax qalwaha ah, aanay jir qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana caliy bnu xujr asacdi ahbaranaa caliy bnu mishar can muslim alacwar muslim alacwar waa daciif ninkan waa ninka xadiisku yani markaa lagu daciifinayo can anas bni malikin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal allah aleh waslm rasuulka ileh wuxuu ahaa yacuudu lmariida ruuxa jiran buu booqanayay nusqooyinka qaarkoodna yacuudu lmardaa kuwa jiran buu booqanayay waa isku macno wayashhadu ljanaa'isa jinaasooyinkana wuu xaadiri jiray ruuxa muslimkee dhinta maydkiisa iyo geeridiisuu xaadiri jiray wayarkabu yarkabu alximaara dameerahana wuu fuuli jiray oo gaadiisan jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa yujiibu wuu ajiibayay dacwata alcabdi addoonka yeedhmadiisa hadduu marti qaado ruux addooniya oo u yeedho nebigu waa ajiibaya iskama kibrin jirin ruux kastaoo bulshada ka mid ah sharaaixda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka mid ah dowrkuu doono bulshada ha ku lahaadee nebigu waa ajiibaya wa kaana wuxuu ahaa yowma bani qurayda maalinkii reer bani qurayda lala dagaalamayey calaa ximaarin dameer dushiibuu ku sugnaa nebigu dameerkaasoo makhduumin yani mid la faruur xidhay ah makhduumka yani waa faruur xidh makhduumin lagu faruur xidhay bixablin xadhig xadhigaasoo min liifin liif ka ahaaday xadhig yani timirta yani laga soo hay ayaa lagu faruur xidhay calayhi dameerkaa dushiisa waxa ahaa ikafun kore ayaa saarnaa oo min lifin liif laga sameeyey waxa carabta loqooyinkooda waxay kala duwi jireen gaadiidka dushiisa waxa la saaro wixii geela la saaro waxaa la yidhaahdaa raxli wixii dameeraha la saarana waxaa la yidhaahdaa ikaaf wixii fardaha la saarana waxaa la yidhaahdaa suraj saasay u kala duwi jireen marka calayhi dameerkaa dushiisa waxa ahaa ikaafun kore oo min liifin liif ka ahaaday oo liif laga sameeyey xadiiska sanadkiisa dacfigaa ku jiro ninka la yidhaahdo muusa alacwar tirmidi markuu fii jaamicihi xadiiska ku keenay wuxuu ihi yudacafu fi lxadiisi wa huwa muslim ibnu kaysaan almullaa'i tukullima fiihi waa muslim ibnu kaysaan waana laga hadlay waa nin daciifa ninkaas qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana wasil bn cabdilaclى xadaana muxamed bn fudayl can ilacmash sulaymaan bn mihraan alacmash can anas bni malikin qaala wuxuu ihi kaana nebiyu sal alla aleh wasalam nebigu wuxuu ahaa yudca waxaa loogu yeedhaya ilaa khubsi shaciirin yanii qamandiga heedda kimis laga sameeyey ama sabaayad laga sameeyey ama jabaati laga sameeyey ayaa loogu yeedhayay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh ama keekeedheh maxaa la odhan jiray keekeh luqooyinka soomaalida isticmaasho walihaala walihaalati sanikha ihaaladu waxa weeye walihaala xaydh asanikhati doorsoontay ay mutaqayirati lown yani sabaayadan waxaa lagu iidaamayay yani markaa xaydha iyo subaga iyo waxyaabaha la midka waa waxaas walihaala xaydh asanikhati doorsoontay oo ay taallay isbeddeshay fa yujiibu wuu ajiibayey war martiqaado waxaa haygu yeerina ma odhanay adinin hadduu intu gurigiisa ku geeyo maanta gelley ama shamuuray ku waxeeyo maxaa odhan lahay bariis iyo baastaa rabti soo maa waxaa in loo loo gabiyo oo oo la muxuuha weliimada iyo casuumaddu waxay ahayd ruuxu waxa uu awoodi karo isma kalifayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh marka marka intaa lagu martiqaado wax kastooo lagu martiqaadaba wuu yeelaya walaqad kaanat lahu waxaa u sugnayd nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dircun dirac baa u sugnaa dircun waa dirac waa cambuurkii dagaalkee kaasoo cinda yahuudiyin nin yahuudiya agtiisa ahaaday soddon yacnii haddii ilaahay kuu roon yahay saac oo qamandiya ayuu dad muslimiina nebigu uga soo qaaday kadibna diriciisii dagaalku u raxmay nin yahuudi uu dhiib cinda yahuudiyi nin yahuudiya agtiisa famaa wajada maanu helin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh maa yafukuhaa wuxuu ku soo furto xataa maata ilaa uu dhintay adduunya sida nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu caleyh agtiisa ay ku ahayd dirciisii dagaalkaa rahmanaa wuxuu ku soo furtana maanu helin ilaa uu ka dhintay wakhtiga abubakar xilka uu la wareegay baa loo geeyey yani markaa ninkii yahuudigaa xoolihii loo geeyo laga soo celiyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu aleyh marka adduunyadani saasay yani wax qiimo ah maxaa yeeley la door geliyey nebiga salawatu ullahi wasalaamu calayh xadiiska caaisha ee dabraani fi lmucjami sagiir uu ku warinayo caaisha waxay deriska ka soo qaadatay furaash iyo joodare aad u fiican markaasay markiiba gurigeeda ku guuglatay dumarku dee quruxda wax ka jecel awaman yunashau fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin nabigaa soo gala wuxuu muxuu yahay faraashkan waxay tidhi ii timiyo joodariga aad ku seexanaysay aragtay sida uu daldaloolo iyo xaaladiisa saa darteed marka kanay ii keentay nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yahay ruduuh u celiya ilaahay baan ku dhaartay hadaan doonayo oo ilaahay aan weydiisanayo adduunyo aan doonayo macayga iyo la jirkayga waxaa socon lahaa buuro dahaba ah, ayaa macayga socon lahaa marka ma rabo adduunyo bukhaari iyo tirmidi baa warinaya qala alimaam raximah اllahu tacaala xadaana maxamuud ibnu qaylaan qala xadaana abu dawuud alxafari can sufyaan aلsawri can rabiic bni sabixin can yasiid bni abaan yasiid ibni abaan yani ninkan dacfi baa ku jira yasiid ibni abaan laakiin xadiisku yani shawaahid kalu leeyahay can anas bni malikin anas ibni malik radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi xaja rasuulu lahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahay baa xajiyey calaa raxlin koore dushii yacnii gaadiidkiisa iyadoo koore ay u saaran yihiin koorahaasoo rasin ay baalin mid duug ah aad u debce wa calayhi kooraha dushiisana waxaa ahayd qadiifatun qadiifad ba ahayd sijaayad yaroo duuga ayaa saarnayd xaja rasuululahi sal allau aleh rasuulka ilaahay baa xajiyey calaa raxlin koore iyo gaadiid dushii marka koorahaasi uu saaran yahay rasin oo duug ah oo bali ah wa calayhi kooraha dushiisana waxaa ahayd qadiifatun qadiifad ama sijaayad oo laa tusaawi aanu dhigmin arbacata daraahima afar dirham aanu dhigmin yani qiimaheedu aanu sarraynoo liidata faqaala wuxuu yidhi nebigu sal alla aleh wasalam allaahuma jacalhu ilaah waxaad ka yeeshaa xajkaygan iyo cibaadadaydan waxaad ka yeeshaa xajan xaj ka yeel laa riyaa'a fiihi walaa sumca wax ismaqashiin ah iyo wax istustustoonna aanay ku jirin camal ilaahay loo khaalis yeelay ilaahw iga dhig haddii nebi maxamed salawaatu ullahi oo camalkiisa mar walba ilaahay u khaalis yeelayay baa wuxuu ka baqayaa riyaa ayaanay ka baqay inagu xaggee joognaa marka inagu xaggee joognaa in allaha laa yaqbalu min alacmaali ila ma kana khaalisan wabtuqiya bihi wajhu ilaahay camallada iyo cibaadada iyo daacada ma aqbalo wixii isaga loo badhaxtiray mooyaane xadiiku waa xadiis saxiixa qaala xadaanaa cabdullaahi bn cabdiraxmaan addaarimi ahbaranaa cafaan ibnu muslim abarna xamad ibnu slm can xumayd bn abi xumayd adawiil can anas bni maliki qaale wuxuu ihi lam yakun maanu ahayn shasun shasi shaqsigaasoo axaba looga kalgacayl badan yahay ilayhim saxaabada xaggooda min rasuuli lahi sal aleh wasalam saxaabadu nebi maxamed ciday ka jeclaayeen iyo shaqsi ay ka jeclaayeen ma jirin qaale wuxuu ihi wakaanuu waxay ahaayeen idaa ra'owhu markay arkaan suubanaha iyo nebi maxamed markay arkaan lam yaquumuu umaanay istaagi jirin lima yaclamuuna waxay og yihiin darteed min karaahatihi necbaysiga uu necbaysanayo nebigu lidaalika arrinkaa macnaha weynayn ay weynaynayaan nebiga salawatullahi wasalaamu calayh isagoo nebigu indhahooda uu kaga weyn yahay oo xataa aanay si indhahooda si qumaatiya aanay ugu fiirin jirin oo xaakadiisa iyo candhuuftiisa nebiga ay u kala tartamayeen oo qadarinta iyo qiimeyn meeshii ugu dambeeye ka joogo haddana maanay istaagi jirin maxaa yeele nebigaan jeclayn tawaaduciisa nebigu wuxuu leeyahy salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiis kale man sarahu an yatamathala lahu اrijaalu qiyaama falyatabawa'a maqcadahu min annaar ruuxa jecel dadku raggu inay u istaagaan dadku ay u istaagaan oo u taagnaadaan booska uu naarta ku leeyahay iyo meeshuu naarta ka degayo haddii ilaahay ku horay ha diyaarsado baa nebigu kuwan yanii askarta iyo saraakiisha iyo kuwa ciidamada u rigaysan yihiin bini u taagan yihiin yani kuwaasa xadiiska aad bay usoo gelayaan nebigu salawaatu ullahi wasalam aleyh looma istaagi jirin qaala alimaamu raximah اllahu tacaala xadaana sufyaan ibnu wakiic qaala xadaana jumeyc ibnu cumar jumeyc ibnu camrin iyo ibnu cumar labadaba waa lagu dabdiyey sida mashhuurkana waa jumeyc ibnu camrin can cabdiraxmaan alcijli xadaanii rajulu min bani tamiimin min waladi abi hala sawji khadiija yukna abaa cabdillaahi can ibnin liabi haala can xasan bni caliyin xadiiska waa markii saddexaad ee yani markaa uu inoo soo celiyo waa xadiiskii dheeraayee sifaatka iyo tilmaamaha nebi maxamed ka sheekeynaya qaala wuxuu yidhi sa'altu khaali abtigay baan weydiiyo hinda ibni abi haala ahaa hinda ibni abi haalaan weydiiyey wa kaana wuxuu ahaa wasaafan mid tilmaami og nebiga salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ayuu ahaa can xilyati rasuuli اllaahi sal اllah alيh wasalam wa kaana wasaafan waa jumla ictiraadiya laakiin hadalku wuxuu isugu xidhan yahay sa'altu khali hinda bni abi haala ayaan weydiiyey can xilyati rasuuli اllahi sal اllah alيh wasalam tilmaantii iyo quruxdii nebi moxamed salawatu ullahi waslamu aleyh tilmaantiisii iyo sifadiisii baan weydiiyey walxaal ana aniguna ashtahi aan jeclahay an yasifa liya inuu ii sifeeyo shay-an shay oo minhaa xilyadaa ka mida tilmaanta nebi maxamed ka mida fa qaala wuxuu yidhi kaana rasuululahi sal alla leh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa fakhman yacnii mid weyn buu ahaa nebigu ey mucadaman mid buu fakhman ay cadiiman mid weyn buu ahaa nebigu oo mufahaman ay mucadaman la weyneeyo nebigu ruux weyn oo khalqiga cidii aragtaana ay weynaysoo qadarisuu ahaa yatala'lau miduu nuurayo iftiimayuu ahaa wajhuhu wejigiisu tala'lu alqamari dayixu sida uu iftiimoo kale uu iftiimayay yani tashbiiha meesha ku waxa weeye ka tala'lu'i alqamari dayixu sida uu iftiimayoo kale fadakara alxadiisa xadiiskii buu sheegay biduulihi ay macduulihi dherarkiisii waatuu inoo soo tilmaamay qayb labaadoo marka xasan uu walaalki aabbihii cali bin abi daalib iyo walaalkii ka warinayo ayuu inoo bilaabaya qaala alxasan wuxuu yidhi fakatamtuhaa waan qariyey tilmaamaha iyo sifada alxusaynu xusayn baan ka qariyey zamaanan dawiilan waqhti dheer baan ka qariyey walaalka oo waxaan isdhi bal isagana dadaalkiisa iyo cilmigiisa iyo sida uu nebi maxamed tilmaamihiisa u raadinayo aada imtixaanta uma xadaaniihi yani markaasuu ii sheegay fawajadtuhu waxaan helay nusqooyinka qaarkood uma xadatuhu waan u sheegay nusqooyinka qaarkoodna waxay qorayaan uma yani xadaaniihi wuu ii sheegay waxaad marka nusqada odhanaysa uma xadatuhu waan u sheegay tilmaantii baan uga warramay sidaasaa sax fawajadtuhu waxaan helay xuseen qad sabaqanii ilayhi isagoo iiga hormaray tilmaantiiyo abtigay intaanan anigu weydiin ka hortay weydiiyey fasa'alahu wuxuu weydiiyey camaa shaygii sa'altuhu canhu aan weydiiyey wajadtuhu waxaan helay qad sa'ala isagoo weydiiyey abaahu aabbihi oo cali bin abi daalib ayuu weydiiyey can madkhalihi nebiga soo gelitaanka guriga markuu soo gelayo gurigiisa markuu galo xaaladihiisusay ahay wa makhrajihi bixitaankiisa markuu guriga ka baxayo iyo wa shaklihi abuurkiisa nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh siduu ahaa tilmaamahan marka waxaa warinaya xasan iyo xuseen baa warinaya oo yanii labadii wiilee nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh awowga u ahay cali bin abi daalib u dhalay faatima binti rasuulillahi ay dhashay xasan baa weynaa adugu sanadkii saddexaad buu dhashay xuseenna wuxuu dhashay sanadkii afraad koob iyo toban bilood meelahaasi kala weyn laakiin dadka soomaalidu waxay u haystaan inay mataan ahaayeeno yani lidaalika mataanaha xasan iyo xuseen bay ula baxaan ayb wa mahrajihi bixitaankiisa iyo wa shaklihi yaa markaa abuurkiisii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh falam yadac kamaanu tegin shay-an shay oo minhu ka mid ah yacnii shakliga iyo tilmaamaha nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu calayh qaala alxuseyni wuxuu yidhi fasa'altuhu waan weydiiyey xadiisku waa dheer iyo carabkaan dedejinaya can dukhuuli rasuuli llaahi sal alla aleh wasalam nebi maxamed soo gelitaankiisii markuu guriga soo galo xaalkiisu muxuu ahaan jira fa qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa idaa awaa markuu u dheelmado awaa iyo aawaa labada waa baa jiraan ilaa mansilihi gurigiisa markuu u dheelmado yacnii jasa'a wuu qaybinayay dukhuulahu gelitaankiisa alaaata ajzaa'in saddex qaybood buu u qaybinayay xaaladda guriga markuu joogo wakhti nololeedka nebi maxamed uu nool yahay saddex qaybood bay u qaybsanayd jazaahu wuu u qaybinayey yacni alaaata ajsa'in saddex qaybood buu u qaybinayey jus-an qayb lilaahi casa wajalla ilaahay buu u yeelayay subxaana wa tacaala qayb guriga markuu galo gelitaankiisa ka mida ah, ilaahay buu u yeelayo wixii cibaado iyo xidhiidh rabbi uu la yeelanayo ayuu u goynayey wa jus-an qaybna liahlihi ehelkiisa u yeelayo wixii mucaasharo iyo xidhiidh qoyskiisa uu la yeelanayo iyo sheeko iyo waano iyo tarbiyad iyo aadaab ayuu qaybna u yeelay waxaa kuu soo hadhay wa jus-an qaybna linafsihi nafsadiisa u yeelayey oo waa inta uu yacni markaa hurdo uma jasaa wuu qaybiyey jus-ahu qaybtiisii baynahu isaga dhexdiisa wa bayna annaasi dadka dhexdooda u qaybiyey intii xataa uu seexan lahaa iyo qadarkii yaraana dadka dhexdood u qaybiyey fa yaruddu wuu ku celinaya dalika arrinkaas juuskaa la soo sheegay bilkhaasati dadka khaasada ah ayuu ku celinaya cala alcaamati caamada dusheeda macnaha saxaabadiisa xambaari karta masaa'ilkii cilmiga iyo fiqiga nebiga ka xambaari karta ilan dadko dhani uma wada iman karee baa wakhtigaa iyo khulafadiisa ay ka mid tahay baa nebiga ku dhowaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayagaa cilmiga ka qaadanaya iyaguna cilmigiiyay sii gaadhsiinayeen bulshadii caamka ahayd bay sii gaadhsiinayeen fa yaruddu dalika wuxuu ku celinaya la soo sheegay bilkhaasati dadkii khaasada ah ee masaa-isha xambaarayay khulafadii iyo raggii la midka ah cala alcaamati caamada dusheeda inay ku celiyaan walaa yadakhiru kama kaydsanayn nebigu sala allahu aleyh wasalam shay-an shay canhum xaggooda kama kaydsanaynin wa kaana min siiratihi dhaqankiisa waxaa ka mid ahaa nebiga sal alla aleh wasalam fii jus'i lummati ummadda qaybta uu siinayo iyo wakhtigii qaybtu u dooray iithaaru ahli lfadli dadka ahlulfadliga inuu u dooro yacnii soo gelitaanka ay u soo gelayaan biidnihi idankiisa inuu ugu dooro qaybta siiradiisa iyo dhaqankiisa akhlaaqda nebiga waxaa ka ahaa dadkan cilmiga ka xambaari kare ummada gaadhsiin kara idankiisa inay ugu soo galaan nabiga sal alla aleh wasalam wa qasmuhu qaybtiisa uu dadka u qaybinayaan waxay ahayd qaabka uu ugu qaybinayo soo gelitaanka ay u soo gelayaan waa calaa qadri fadlihim fadligooda yani qadarkiisa iyo martabadaha ay joogaan fi diini diinka dhexdiisa ay ka joogaan inaa karamakum cinda allaahi atqaakum qof walba mansilada uu ku xiriirinaya nebigu diintiisa ahayd fa minhum waxaa ka mida marka dadka nebi maxamed uu imaanaya dulxaajati xaajo iyo baahi midu saaxiiba wa minhum waxaa ka mida dulxaajatayni laba xaajo iyo laba baahi miday hayso wa minhum waxaa ka mida dulxawaa'iji baahiyo badan miday hayso ayaa ka mida fa yatashaaqalu yacnii wuu ku mashquuli jiray nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh kuwa xaajaadka iyo baahidu ay hayso bihim ay bisababihim sababtoodu ku mashquuli inuu u kii baahan yacnii kii masaa'il diiniya u baahan kii wax in loo sharaxo u baahan dantoodu ku mashquulaysa wayashqaluhum iyagana wuxuu ku mashquulin jira oo shaqo uga dhigi jiray fii maa shay oo yuslixuhum hagaajinaya yacnii iyaga iyo walummata ummadaba hagaajinaya ayuu shaqo uga dhigi jiray oo min musa'alatihim yacnii mas'alada iyo weydiinta ay weydiinayaan canhu nebiga xaggiisa sala allah wasalam haday nebiga su'aal uga baahdaan su'aal wax maalayacniya wakhtiga kumay lumin jirine kuwan su-aasha weydiinaya wax ummad kuwa ka dambeeya anfaca ayuu nebigu ku mashquulin jiray shayba shaygu yani ka khayr badan yaha buu sheegi jiray wayashqaluhu wuxuu ku mashquulin jiray nebigu sal alla aleh wasalam usoo gala fii shay oo markaa yusalixuhum u habboon oo hagaajinaya iyaga iyo walummata ummadaba u habboon min musa'alatihim weydiinta ay weydiinayaan iyo su-aasha ay su'aalayaan canhu nabiga sal allahu aleh wasalam xaggiisa iyo wa ikhbaarihim yacnii warka loo warramayo kuwaas iyo wa ikhbaarihim ka waranka looga warramayo biladii midka yembaqii lahum u haboon waxa isaga u haboon baa loo sheegaya hadaad aragto ruux ibtilaysanoo masaa'il yacni markaa aanu gaai aanu gaadhin laacaya yani nasiixadu ay tahay inaad ugu naseexayso war masaa adigu maad gaadhine kuwana kula darajo ah eh. yacnii sidaad u cibaadaysan lahayd waxaa waafaqsan sidani wadadaa umar iyo wa ikhbaarihim uu warranka uu u warramayo ugu warramayo yanbaqii lahum u habboon wayaquulu wuxuu leeyahay nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh liyuballiq ha gaadhsiiyo ashaahidu midka goobjoogii ah ee jooga minkum idinka idinka mid ah alghaa'iba midka maqan ha gaadhsiiyo fariin iga gaadhsiiya annagu ma goobjoog baynu ahayn goobjoog maynu ahayn dadkii maqnaayee la gaadhsiinaya baynu ahayn axaadiistii nebigaa sanad laynagu soo gaadhsiiyey ayib nebigu wuxuu leeyahy waa abliquunii iga soo gaadhsiiya yacnii xaajata man ruux xaajadii iyo baahidii laa yastadiicu aan awoodi karin iblaaqaha inuu isoo gaadhsiiyo nebigu wuxuu hi waa abliquunii isoo gaadhsiiya yacnii ishfacuu tu'jaru kuwi qoladiinnan igu dhow ee aniga ii imaanaya ruuxaan ii iman karin baa jira dumar baa jira addoommaa jira dad ducafaa jira kuwa xaajadooda iyo dantooda aan soo bandhigan karinna idinku warkooda ka keeno iga soo gaadhsiiya xaajata man ruux xaajadiiyo dantii iga soo gaadhsiiya laa yastadiicu aan awoodi karin iblaaqaha inuu isoo gaadhsiiyo fa inahu arrinkiiyo shanigu wuxuu yahay man ablaqa ruuxii soo gaadhsiiya suldaanan ay duu suldaanin ruux madaxtinimo u saaxiiba xaajata man ruux baahidii ruuxii soo gaadhsiiya laa yastadiicu aan awoodin iblaaqahaa yacni markaa gaadhsiinteeda aan awoodin habata allaahu ilaahay baa suga qadamiyihii labadiisa gomadood buu sugaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamee hal ruux oo muslima haddaad u ergeyso oo tirado war ruuxan baahidaasaa haya baryadana wuu ka xishoonayaa dhibtaasuu qabaa anaa daris laahoo xaaladiisa og waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abaalmarinaya ruuxaas habata allaahu alle wuxuu sugaa qadamayhi labadiisa gomadood yowma alqiyaamati maalinka qiyaame jidka siraad laga gudbay laa yudkaru yacni lama sheego cindahu nabiga agtiisa ilaa daalika arrinkaa mooyaane nebiga agtiisa iyo majaalistii khayrka ummadda uu ku farayay hadal laqwiya lagama sheegayne wuxuun ummadda bulshada wax u taraya adduunkooda iyo aakhiradeeda ayaa laga sheegaya laa yudkaru lama sheego cindahu ay cinda nebiyi sal alla aleh waslm nebiga agtiisa ilaa daalika arrinkaa mooyaane walaa yuqbalu lama aqbalo min axadin ruux dadkii majliska nebi maxamed fadhiyaya hayrahu kaa qayrkii lagama aqbalo inuu ama samo sheego ama qof muslima baahidii uu soo gudbiyo ama cilmigii sharciga ahaa ee nebi maxamed uu faafinayay ceelkii saafigaha biyaha saafiga uu ka cabo waxa waxaan ahayn lagama aqbala annaga dee laqwiga iska dhegaysan karnaa soo annaga iska dhegaysan karnaa maantoo dhan buu qofku kuu sheekaynaya hal xigmadna kuu sheegi maayo a reerkayagaa beri reer caydhsaday saanay ahayd xaggaannu ka baxnay waxaanaannu ahaan jirnay maantoo dhan eray aan xataa yani haddii malaa'igtu xataa ay qorto aan ajara looga qorayn waxaasuu kuu sheegay laakiin majliska nebi maxamed waxaa laguma sheegi jira yadkhuluuna way soo gelayeen saxaabadu ruwaadan iyagoo sahmiyayaal ah raa'idka waxaa la yidhaahdaa ruuxa sahanka ah ee reerku intaanay guurin ka horeeya carabtuna waxay odhan jireen arraa'idu laa yakdibu ahlahu ruuxa sahanka loo dirsaday ehelkiisa uma been sheego meel abaar miyuu reerka ku soo rari kara kuma soo rari kara laa yadkhuluuna way soo gelayeen saxaabadu majaalistii nebi maxamed iyo gurigii nebi maxamed way soo gelayeen ruwaadan iyagoo sahmiyayaal ah iyagoo diinta u ooman oo sahmiyayaal ah oo ummadda ka dambeeya inay risaalada iyo fariinta nebi maxamed gaadhsiiyaan doonaya walaa yaftariquuna maanay kala tegayn yacnii oo majliskaa kamaanay kala tegayn ilaa can dawaaqin inay dhadhamo iyo wax dhuun la mariyo ay ku tagaan mooyaane maanay kala tegayn macaani dhowray marka culimmadu intan ku tilmaameenoo nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh agtiisa wuxuun cunto ah waa laga helayay laakiin dadka qaarkood baa sida xadiiska daahirka ka muuqata cunto aadayay oo soo noqonaya maya eh macnaha looma jeeda ee wax cuntada ka xeel dheer baa loo jeedaayo tarbiyad iyo cilmi iyo akhlaaq wanaagsan mooyaane wax kale meesha kalama tegeen maadaama ay tahay dhadhnamadu waxa la liqayo wax jismiga anfacaya tarbiyadda iyo cilmiga sharcigana muxuu anfacaya ruuxda iyo nafta bini aadamku anfacaya sidaasaana ilahay wuxuu i ugu yidhi wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina ma kunta tadri ma alkitaabu wala liimaan jismigu marka laba qaybood buu ka kooban qayb jidhka ah oo wixii dhulka ka soo baxay lagu barbaariyo soo ma xoolihii iyo dhirtii qaybta labaadna waxa weeye waa qaybtan qoloftan ka muhiimsan oo ruuxda ahoo waxa barbaarinaya ruuxda waa waxyiga waa kitaabka iyo sunnada nebiga salawatu ullahi wasalaamu calayh wayakhrujuuna way baxayeen saxaabadii adillatan iyagoo hanuuniyayaala ayay baxayeen yacnii dadka tusinaya yacnii ala alkhayri khayrka iyagoo dadka tusinaya qaala wuxuu yidhi fasa'altuu waxaan weydiiyey can makhrajihi bixitaankiisa nebigu markuu baxo guriga uu ka baxo kayfa kaana yasnacu fiihi bixitaankiisa sidee buu ku samayn jiray qaala wuxuu yidhi kana rasuululahi sal allau aleh waslam rasuulka ilahi wuxuu ahaa yakhzanu ee yaxfadu mid xifdiyo ilaaliya lisaanahu carabkiisuu ilaalin jiray ilaa fii ma yacniihi ilaa wixii faa'iida ku jirto mooye wax kale carabkiisa waa ka ilaalin jiray man kana yuminu biاllahi walyowmi اlaakhir falyaqul khayran aw liyasmut asagaa yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh ayb kaana rasuulu llahi sal allau aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yakhsunu ee yaxfadu midkii xifdiyo ilaaliya lisaanahu carabkiisa ilaa fii ma yacniihi wax faa'iida ku jirto mooye wax kale waa ka ilaalinaya wa midkii soo dhoweeye dadka soo ahaa walaa yunafiruhum mana aanu kala eryi jirin nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik ficil iyo qowlba nebi maxamed dadka kuma kala eryi jir ayb wayukrimu wuu karaamaynayo nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi kariima kulli qowmin qoom kasta midkooda sharaftale iyo sayidkooda wuu karaamaynaye dhaqanka nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh qabaaishii ansaareed ee uu yimi nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh magaalada madiine ugu yimi dhaqan bay lahaayeen odayaal bay lahaayeen hogaamiyayaal bay lahaayeen nebigu ma odhan salawatullahi wasalaamu caleyh haddaad islaamteen halkan ku dabafayla waxay ugu dabafaylayeen waa mabaadi iyo diinta ku dhaqankeeda laakiin hoggaankoodii iyo taladoodii midna wax kama bedelina sayidulqowm sidii buu u maamuusayay nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh wa yukrimu wuxuu karaamaynayay nebigu kariima kulli qowmin qowm kasta midkooda sharafta lena wuu karaamaynayey xadiis baa jira dabaraani fi lmucjami saqiir uu ku warinayo sheekh naasirna uu saxiix yeelayo wuxuu leeyahay nebigeennu salawaatuulahi wasalaamu caleyh idaa ataakum kariimu qowmin faakrimuuhum idaa ataakum hadduu idin yimaado kariimu qowmin qoom midkooda sharafta leh hadduu idin yimaado odaygood duqoodu fa akrimuuhu wanaajiyo karaameeya oo maamuusa uu yidhi nabigu salawatulahi wasalaamu caleyh wayuwalliihi calayhim isaguna weli uga dhigi jiray xagga madaxtinimada iyo mas-uuliyadda midkoodaa sharafta badan buu u dhiibi jiray wayaxdaru nnaasa dadka ayuu ka digtoonaa nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh wayaxdaru nnaasa dadka mid ka digtoon buu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh nusqooyinka qaarkood baa waxay qorayaan wayuxadiru nnaasa dadka ayuu u digi jiray way markaas dadkii dabeecsanaanta iyo akhlaaqda nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh iyadoo laynoo soo tilmaamay haddana nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ruux yacni markaa inuu khiyaameeyo isku daya wuu ka digtoonaa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi lama khiyaamaynayo wayaxtarisu wuu ka digtoonaa nebigu sal allahu aleh wasalam minhum xaggooda min qayri ad aan yadwiya laakiin isagoo aan laabayn can axadin ruux oo minhum iyaga ka mida bishrahu yacnii furfurnaantiisa iyo weji furnaantiisa isagoo markaa aan ka laabayn oo ka qadinayn walaa khuluqahu dabeecaddiisa iyo dhaqankiisa wanaagsanna isagoo aan ka qadinayn wayatafaqadu wuu ka warhayn jiray nebigu asxaabahu asxaabtiisuu ka warhayn jiray midkooda jiran buu booqanayey midka maqan buu ogaanayey midka baahanee gacanta u baahan buu gacanta u fidinayey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wayas'alu nnaasa dadka ayuu weydiinaya camaa fi nnaasi dadka waxa dhexdooda ku sugan bulshadan uu hogaaminayo nebigu sal alla aleh wasalam wuu ka warhayay waxyaabaha dhexdooda ku soo kordha iyo dadka xaaladahoodu waraysanayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa yuxasinu wuu wanaajinayay nebigu alxasana shayga wanaagsan wa yuqawiihi wuuna xoojinayay shayga wanaagsan qowl iyo ficilba ummadda wanaagga iyo samuhu farayay wixii wanaagsanna inuu faafo oo uu xoogaystuu nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu ku xoojinayay wayuqabixu wuu xumaynayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh alqabiixa shayga xun wayuwahiihi wuuna daciifinayey wayuwahiihi iyo wayuqawiihi baa muqaabil isu ah wuu daciifinayey muctadilu lmri hayru mukhtalifin huwa isagu nebigu sala allahu calayh wasalam muctadilu lmri arrinkiisu miduu dhexdhexaad yahay buu ahaa huwa isagu hayru mukhtalifin midaan arrinkiisu iskhilaafsanayn buu ahaa arrimaha nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh mid kuwa dhexdhexaad ah oo aan iskhilaafsanayn bay ahayd haddii kaanadii hore khabarkeedii aynu ka dhignana kaana wuxuu ahaa muctadila alamri arrinkiisu miduu dhexdhexaad yahay hayra mukhtalifin midaan iskhilaafsanayn arrimihiisu aan iskhilaafsanayn buu ahaa nebigu salawatu ullahi wasalaamu calayh walaa yaqfalu maanu halmaamayn nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh makhaafata ay liajli lmakhaafata isagoo ka baqaya an yaqfuluu inay hilmaamaan ow yamalluu ama ay noogaan oo khayrkii ay ka daalaan nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi ma moogoonayn in bini aadamka daal uu ku imaanayo ama haddii aanu wacdiga iyo tadkirada iyo waanada ugu sheegaya aanay jirin inay moogoonaanayaan likulli xaalin xaalad kastoo nebigu salawaatuullaahi wasalaamu caleyh uu ku sugan yahay cindahu agtiisa waxaa ahayd cataadun shay loo diyaariyey cataadka waa la shayga la diyaariyey hadduu xaalad dagaal uu ku sugan yahay nebigu iyo hadduu xaalad wax qaybinayo sadaqo uu qaybinayo uu ku sugan yahay iyo hadduu xaalad soon iyo cibaado iyo salaad iyo xaj uu ku sugan yahay wax kasta wax loo diyaariyey baa nebiga agtiisa xaalad kasta qaab buu ku qaabilayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh laa yuqasiru kama gaabinayn cani alxaqi xaqa kama gaabinayn nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh walaa yujaawisuhu xaqa kamana gudbayn yani kama tallaabayn xaqa aladiina kuwa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh yaluunahu ku xigee saxaabada ahaa kuwaasoo min annaasi dadka kamida mida khiyaaruhum dadka kuwa ugu ikhyaarsan bay ahaayeen wa dadka ugu ikhyaarsan ayay ahaayeen afdaluhu midkooda ugu fadliga badan saxaabada khiyaarta ah cindahu nebiga agtiisa wuxuu ahaa acamuhu midka ugu caamsan nasiixatan dhanka waanada iyo ummadda in samaha iyo wanaagga loo sheego ruuxa ugu caamsan ee arrintaa fulinaya ayaa nebiga salawatullahi wasalaamu aleh agtiisa ugu fadli badnaa wa acdamuhu midkooda ugu weyne cindahu agtiisana mansilatan xagga boos ahaanna wuxuu ahaa axsanuhu midkooda ugu wanaagsan muwaasaatan dhanka waxsiinta iyo adduunyada quuritaankeeda inuu walaalihii u quuro dadka iisaarka samaynaya iyo wa mu'aasaratan yacni hiilka uu u hiilinayo walaalihiisa muslimiinta ee xaqooda uu difaacayo dulmigana uu ka ilaalinayo ruuxaasaa agtiisa ugu wanaagsanaa xagga mansilada qaale wuxuu yidhi fasa'altuu waxaan weydiiyey can majlisihi majliskiisii iyo fadhigii nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu calayh faqaala wuxuu yidhi kaana rasuulu lahi sal lla rasuulka ilaahi wuxuu ahaa laa yaquumu midkaan istaagin buu ahaa nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh majlis iyo fadhi iyo goob uu fadhiyo midkaan ka kicin walaa yejlisu midkaan fadhiisan buu ahaa ilaa calaa dikrin inuu ilaahay xusayo mooye xuska ilaahay buu ku fadhiisanayay xuska ilaahayna waa ku kacayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh macnaha waxaa weeye carabka nebi maxamed mar walba wuxuu ka qoyanaa dikriga iyo xuska ilahi subxaana wa tacaala xadiiska imaamu muslim fii saxiixi waata uu leeyahay kaana rasuulu llahi sal alla aleh wasalam yadkuru allaha calaa kulli axyaanihi xaalad kasta oo xaaladihiisa nololeed ka mida nebigu ilaahay buu xusayay subxaana wa tacaala majliskii nebi maxamed marka muxuu ah waida ntahaa hadduu ku soo reebtoonaado uu soo gaadho ilaa qowmin qoom hadduu soo gaadho jalasa wuu fadhiisanayo xayu yantahii bihi lmajlisu majlisku meeshuu ku dhammaado aadaabta nebi maxamed fiir anaga soomaaligu wuxuu rabaa isagoo soo daahay safka ugu horreeya inuu soo galo intaasoo qof uu soo jiidho nabi maxamed oo waxyiga laga qaadanayaa hadduu arko xalqada iyo qaabka loo fadhiyo majliska meesha ugu dambeeyuu fadhiisanaya ayib waya'muru bidalika arrinkaana ummadda waa farayay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiiskiisa waxaa ka mid ah ida intaha axadukum ila almajlisi fain wusica lahu falyajlis midkiin hadduu fadhigii iyo goobihii xalaqaadka cilmiga uu soo gaadho haddii loo waasiciyo walaalihii ay ka durkaan ka soo horreeyey ha fadhiisto hadii kalena goobta meesha xalqadu ay ku dhammaato ha fadhiisto yucdii wuu siinayay nebigu salawaatuulahi wasalaamu calayh kulla julasaa'ihi dadka la fadhiya dhammaantood wuxuu siinayey binasiibihi nasiibkiisa iyo qaybtiisuu siinayay ayib walaa yaxsibu umaanu malaynayn yaxsibu iyo walaa yaxsibu umaanu malaynayn jaliisuhu midka la fadhiya nebi moxamed salawatu ullahi wasalaamu calayh anna axadan ruux akrama calayhi dushiisa inuu kaga maamuus badan yahay minhu xaggiisa yacnii nebigu wejiga furan iyo qaabilitaanka wanaagsanee uu ku qaabilayo saxaabadiisa ayaa qof walboo saxaabada ka mida wuxuu islahaa dadka aduu kuugu jecelyaha nin waliba waxaa iman doonaa camar ibnu oo weydiinaya abubakar ma ka fadli badana intaan arkay buu yidhi nebigu suu igu weji furfuran yahay ayaan idhi abubakar ma ka fadli badanahay maya cumar ma ka fadli badanahay maya cumaan ma ka fadli badanahay maya marka qof kastoo nebiga la fadhiista salawatullahi wasalaamu aleyh nasiibkiisa iyo qaybtiisu siinaya ayib man jaalasahu ruuxii la fadhiista nebiga salawaatullahi wasalaamu caleyh ow faawadahu ama la hadla fii xaajatin xaaje iyo danka la hadla saabarahu nebigu waa la sabirtamayey xataa yakuuna ilaa uu ahaado ruuxa xaajada iyo danta weydiisanaya huwa almunsarifa midka gadoomay ilaa u ahaado ruux dan weydiisanaya nebigu kama dhaqaaqi jirin ilaa uu isagu iska tago waman sa'alahu ruuxii weydiista xaajatan dan iyo baahi ruuxii nabi maxamed u sheegana salawaatu rabbi wasalaamu calayhi lam yaruddahu maanu celin jirin ilaa bihaa xaajadiiyo dantii uu sheegtay inuu u gudo mooye hadduu awoodi karo ow bimaysuurin min alqawli ama hadal wanaagsan inuu ku yidhaahdo kelmad wanaagsan inuu ku yidhaahdo mooyaane qad wasaca annaasa dadka waxaa deeqay nebiga salawaatuullahi wasalaamu calayh basduhu weji furnaantiisiibaa deeqay iyo wa khuluquhu akhlaaqdiisiibaa deeqday fa saara wuxuu u noqday lahum yaga aban aabbuu u noqday wa saaruu waxay noqdeen cindahu agtiisa filxaqi xaqa dhexdiisa sawaa'un kuwo ku siman bay noqdeen ee aabbuhu ma kala jeclo ilmihiisa ma kala jeclo nebi maxamed marka ummaddan uu barbaarinayo iyo jiilkan uu rabaynayo agtiisa waxay ka noqdeen sidii awlaadiisi iyo ubadkiisii oo kale xaqana waa ku sinaayeen majlisuhu fadhiga nebi maxamed wuxuu ahaa majlisu cilmin fadhi cilmi laga faa'iiduu ahaa ayib wa xilmin majlis dulqaad leh ayuu ahaa nebiga salawatu ullahi wasalaamu caleyh majliskiisa wa xayaa'in majlis xishood buu ahaa oo waxa lagu hadlayo xataa haddii la kaftamayo oo wax laga sheekaynayo xuduudda iyo sohdintaa la ilaalinayay majlis xishood buu ahaa nabiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ayb wa sabrin majlis sabir buu ahaa wa amaanatin majlis ammaan buu ahaa ammaana waxaa loo jeedaa majliskaa waxaa sirta aan lama faafin jirin almajaalisu aman buu nebigu yihi salawatu ullahi wasalaamu calayh ayib laa turfacu kor looma qaadayna fiihi ay fi lmajlisi majliska iyo fadhiga al aswaatu sawdadka kor looma qaadayn laa tu'abanu lama ceebaynan fiihi majliska dhexdiisa alxurumu dumarka iyo xariimka lama ceebaynayn majlis nebi maxamed uu fadhiyo dumarkii iyo wixii cawraad ahaa lagagama sheekaynayn ayib walaa tusnaa lama faafinayn falataatuhu majliska wixii dhacdo iyo gef ah saqadaada ee markaa dadka majliska jooga ka dhaca lama faafinayn culamada qaarkeedna waxay yidhahdeen lama faafina waxaaba loo jeedaa majlis nebi maxamed fadhiyo salawaatu ullahi wasalaamu calayhi gefba kama dhacayn dadku bashar bay ahaayeen ahaayeenoo wuxuunbaa ka khaldamayey laakiin lama faafinayo mutacaadilayni kuwa isu dhigmay ahaayeen dadku majliska nebi maxamed ee la fadhiyo kuma kala fadli badnayd yatafaadaluuna waxay ku kala fadli badnaayeen fiihi majliska gudihiisa bitaqwa alla kacabsi bay ku kala fadli badnaayeen ina akramakum cinda allaahi adqaakum mutawaadiciina kuwa isdhulhigayay ahaayeen yuwaqiruuna kuwa weynaynaya fiihi majliskaa gudihiisa alkabiira ruuxa weyn wayarxamuuna waxay u naxariisanayeen fiihi majliskaa gudihiisa alsaqiira ruuxa yar bay u naxariisanayeen wayu'siruuna waxay u doorayeen nebi maxamed faqiisa iyo inuu la faqoo la kulmo waxay u doorayeen dalxaajati midka xaajada iyo baahida u saaxiibka wayaxfaduuna waxay xifdinayeen oo ilaalinayeen alqariiba ruuxa qariibka ah maadaama iyagu ay joogaan sida soomaalida ma odhanayn dheri ninkii u dhow baa laf kala baxa ya dheri ninkii u dhow baa laf kala baxa ma odhanayne maadaama iyagu waxyigii iyo majliskii nebi maxamed ay ag joogaan ruuxa qariibka ee masaa'isha cilmigaa faa'iidaysanaya ee baadiyaha ka yimi bay nebiga u sii daynayeen su'aaluhu nebiga weydiinayey ayaguna waa ka faa'iidayeen wayaxfaduuna waxay xifdinayeen oo ilaalinayeen alqariiba ruuxa qariibkaa bay xifdinayeen oo ilaalinayeen xadiiskan sanadkiisa yacni dacfi baa ku jira laakiin jumlooyinka uu ka kooban yahay qaybo badan oo ka mid a oo dhaqankii iyo akhlaaqdii nebi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ku saabsan axaadiis saxiixa ku sugan innagana shamaaisha nebi moxamed ee dhaqankiisa iyo tilmaamihiisa wuxuu ahaa waxaynu uga sheekaynaynaa maaha uun taariikh aynu marayne walakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana inaynu ku dayanno oo ka dhimbiil qaadanno wallahu subxana wa tacala aclam isawaab waaclam billahi towfiiq